bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquulu ida araada annawma wadajaca calaa firaashih baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayay qofku idaa araada haddii uu doono annawma hurdo wadajaca uu jiifsado calaa firaashihi gogashiisa korkeedana uu ku seexdo waxa uu dhahayo qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi ina fii khalqi samaawaati walardi waikhtilaafi alleyli wannahaari la aayaati liuli l albaab samaawaadka abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisa wakhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinkii habeenka isweydaarkooda isbedbedelkooda la aayaatin baa ku sugan liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka leh calaamaad ay waxdaaniyada alla ku gartaan baa ugu sugan yaa waay ulul albaab marka alladiina kuwa yadkuruuna allaha allah subxaanahu watacaala xusaayeen qiyaaman iyagoo taagtaagan xaala kownihim qaa'imiina wa qucuudan xaala kownihim qaacidiina ay yihiin kuwo fafadhiyo wa calaa junuubihim dhinacyo mutajiciina xaala kownihim ay yihiin kuwa jiifo calaa junuubihim dhinacyadooda u jiifo maxalushaahidkana waa markaas waa qofka uu dhinaciisa u seexdo inuu ilaahay subxaanahu tacaala uu xusow ayb alaayaat iqra alaayaat qaala waraweynaa fi saxiixi اlbukhaariyi raximahu اllahu min riwaayati xudeyfata waabi darin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa marka uu galayo qaala wuxuu dhahayay bismika allaahuma axyaa waamuut ilaahu magacaaga qabidiisa ayaan axyaa ku noolaanayaa wa amuutu aan ku dhimanayaa anoo magacaagii ku dhegan oo kaalmaysanaya ayaan noolaanayaa kuna dhimanaya ayb oo dikrigan baa nabigu uu aqrin jiray waraweynaahu fii saxiixi muslimin min riwaayati ilbaraa bni caazib radia allahu canhumaa muslim keligiisna waa ka warinay buu yiri saxiix muslim dhexdiisa aan ku warinay keliya iyadoo oo nabigu sal l l salam uu ka warinayo albaraa bnu caazib bara ibnu caazib uu nabiga ka warinaya radi allahu canhuma waraweynaa fii saxiixi lbukhaariyi wamuslimi can caliyin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala lahu rasuulka waxa uu ku yidhi isaga iyo walifaatimata iyo faatimo radia allaahu canhumaa cali iyo faatima ayuu wuxuu ku yidhi idaa aweytumaa ilaa firaashikumaa gogashiina haddii aada gashaan ama aada gelaysaanba ow amase idaa akhadtumaa haddaad qaadanaysaan madaajicakumaa jiifkiina fakabiraa halaatan wa halaathiina soddon iyo saddex takbiirsada soddon iyo saddex jeer allahu akbar dhaha wasabixaa halaatan wa halaathiina soddon iyo saddex jeerna tasbiixsada subxaan allaahi dhaha waxmadaa halaatan wa halaathiina soddon iyo saddexna alxamdu lilaahi dhaha wafii riwaayatin riwaayana atasbiixu tasbiixdu arbacan wa halaathiina soddon iyo afar wafii riwaayo kalena atakbiiru takbiirta wafii riwaayatin atakbiiru takbiirtu arbacan wa halaathiina soddon iyo afar jeer yaa la dhahayaa qaala caliyun cali waxa uu yidhi markaa famaa taraktuhu kama aanan tegin mundu samictuhu intaan maqlayba min rasuulillahi aan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam qiila lahu waxaa lagu yiri walaa leylata sifiin sifiin habeenkeedana xataa qaala waxa uu yidhi walaa leylata sifiin sifiin habeenkeeda xataa ayb oo xataa habeenkii sifiin kama aanan tegin buu yiri ayb habeenkii sifiin habeen dagaal uu ku jiray waa haddana maca daalika waa xasuustayoo kama uunan tegin siday ugu dadaali jireen adkaarta oo niyadooda ay ugu jirtay ayaad ka dareemeen ayb sideenoo kale ma ahanoo inta aan iloobeynaba ay badan tahay ayb ama qofka sida u sheekeynayo geb hurdadii asoo geb u siiyey ayuu arkayaa ayb adkaartan in lagu dadaalo oo ilaahay subxaana watacaala loogu dhawaado faa-iida waxaa ku jirta inay shaydaan naga ilaalin oo alla noogaga ilaalinayo waxaa ku jirta in ay waxyaabaha xunxun ee kale ilaahay inuu nooga ilaalinayo ta kale waxaa ku jirta macno ah in qofka aakhira ku xasuusto ayb kolkaasna marka uu dhinto oo nafta haddii loo soo celi waayo lacal oo ilaahay nafti aan usoo celinin isagoo adkaar iyo tawxiid haystaya ugu wardambeysay uu dhintay taasna marka wax aada u weyn wa waraweynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama idaa awaa axadukum midkiin haddii uu dunmo ilaa firaashihi gogashiisa oo u dunmo falyanfud ha jafa firaashahu gogashiisa ha jafa bidaakhilati isaarihi macawistiisa gudaheeda ha ku jafo ama marada aada wadatay hoosguntiga ah hoos iyo kor ayuu leeyahay kor inta meeshaas kore gacantaadaba gaari karta hoosna ama gudahana waa meesha adiga jirkaaga la xiriirto meesha markay jirkaaga la xiriirto inaad ku jaftaa la rabaa sababta marka maxay tahay inkastoo cilada horta loo jafaayo asal ahaan la sheegay haddana bidaakhilati isaarihi ama bisanifati isaarihi sababta meeshaas loogu jafaayo culammadu waxay yiraahdeen waa mutacabid oo laysku adoonsaday oo adiga lagugu adoonsaday ciladeeda aan la garanaynin macquululmacnaa maahan bay dhaheen wax macno unbaa ku jira oo allay rasuul og yihiin annaga marka intaasna looga sheegay intaasaan ku gaabsanayna marka fa inahu laa yadrii ma oga maa khalafahu waxa u dib maray caleyhi isaga korkiisa waxa u dib maray intii uu ka maqnaa waxa meeshaas u dib maray ee bahallo iyo halaqyo ah ma oga haska jafa marka cilada marka loo jafaayo waa tan laakiin cilada loo isticmaalayo kor marada korkeeda aan loo isticmaalayna gudaheeda loo isticmaalayo maxay tahay ma la oga taas uma yaquulu wuxuu dhahayaa bismika rabbii magacaaga qabidiisa rabbigeeyo wadactu jambi dhinacayga aan u dhigay dhulka wabika arfacuhu adiga ayaana kugu soo koryeelaya kugu soo kor qaadaya wabika adiwabika magacaada adiga qabidaada kaalmaysashadaada ayaan arfacuhu ama wabika adiga ayaan arfacuhu yani madaxayga aan kor ugu soo qaadaya in amsakta nafsii nafsadeeda haddii aada qabato oo aada qabsato farxamha ilaahu u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aada sii daysidna faxfadhaa ilaahu ilaali bima taxfadu bihi saalixiin dadka suusuuba waxa aada ku ilaalinayso ku ilaali addoommadaada suusuuban waxa aa ku xifdinaysid ilaahu nafsadeeda ku xifdi wa fii riwaayatin yanfuduhu halaaa maraatin saddex jeer buu jafayaa xadiidkana marka aadaabta loo seexanayo wax badan ka sheegay meesha in layska jafo macawista gudaheeda lagu jafo dikrigaan la akriyo ayb oo haddii qofka uu dhintana duco ugu filan haddii uu qofku noolaadana wanaag iyo uu kusoo kacayo iyo nashaad fiican waraweynaa fi saxiixayni can caa-ishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa akhada madjacahu jiifkiisa haddii uu qaadanayo nafatha fii yadayhi labadiisii gacmood buu ku afuufayey ayb nafatha wuu afuufayay fii yadayhi labadiisa gacmood wa qara'a bilmucawidaati mucawidaadna waa akrinayay oo masaxa bihimaa jasadahu jirkiisa ayuuna ku masaxay labadii gacmood wuxuu ku afuufayaa marka almucawidaat mucawidaadku waa maxay qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas wamasaxa bihimaa jasadahu jirkiisa u marka marmarinayo ku masaxayo iyadana marka dikrigan in la akriyo ayaa xadiidka uu keena ayb markii uu xanuunsadayna caa-isha ayaa u marmari jirta rasuulka sal l slam laakiin isaga ma dhihin ii marmari mana ka celinin ii mari waxay keenaysaa iyada qur-aan igu akri xadiidka watuu ahaa dadka jannada gelaya toddobaatanka kun xisaab la-aanta jannada gelaya markii nabiga la weydiiyey hum aladiina laa yastarquuna ayuu waa kuwa aan tufidda dalbaynin in lagu tufo aan warsanaynin waa dad tawakulka u dhamaystiran yahay marka nebiguna dadkaas isagaaba ka fadli badan marka isaga inuu saas dhahayo ma suurtoobeysan eh. laakiin haddii qofka qur-aan lagu akrinayo ma diidayo dabcan marka inaad diidid inaad adiga dalbato iyo in aadan adoon dalbanin lagugu akriyo kala duwantahay inaad adiga dalbatid baahi ayay tuseen qofka muminkaana baahidiisa ilaahay keliya u sheegtaa fiican yani dembi ma ahan ad haddii qof igu tufla dhaho laakiin waa tawakulkii dhamaystirnaantiisii ma aha wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim dhexdooda waxaa ku sugan canhaa can caaishata ishata ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa markuu galayo kula leylatin habeen kasto jamaca kafeyhi labadiisa calaacalood ayuu ururiyaa ayuu isu geynayo uma nafata fiihimaa waa ku afuufayay fa qara'a fiihimaa wuxuu ku aqrinaya qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabi alfalaq waqul acuudu birabi innaas uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay mastaaaca intuu awoodo min jasadihi jirkiisa ah yabda-u bihimaa wuxuu ku bilaabay calaa rasihi madaxiisa wa wajhihi iyo wejigiisa iyo wamaa aqbala wixii soo jeedo soo horeeyo min jasadihi jirkiisa wixii jirkiisa soo qaabilo yafcalu daalika oo kor ah yafcalu daalika sidaa ayuu sameynaya halaata maraatin saddex jeer buu sidaas yeelaya qaala ahlu ahluluqati annafdu nafqun weeyaan afuufid latiifun fudud oo yar bilaa riiqin candhuuf la-aan ah waa afuufid afuufid aada u culusna maaha afuufid xoogaa fudud warawaynaa fi saxiixayni can abi mascuudin alansaariyi albadriyi cuqbata bni camrin radia allahu canhu albadriyi baa laleeyahay bukhaari isaga wuxuu qabaa inuu beder ka qeyb gale nisbaduna saas ay tahay jumhuur ahlilcilmina waxay qabaan inuusan beder ka qeybgelin laakiin meeshii beder ka dhacday inuu ku dhashay saas marka loogu nisbeeyey nisbatu mowdin nisbatu mawlid cuqbata bni camrin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam al aayataani labada aayadood min aakhiri suurati lbaqara suuratu lbaqara aakhirkeeda ah waa maxay aamana rasuulu ilaa yukalifu llahu man qara'a qofkii akhriya bihimaa labadooda ku akhriyo fii leylatin habeen dhexdees ku akhriyo ka fataahu way ku filan yihiin way kaafiyaan ikhtalafa alculamaau fii macnaa kafataahu imaamu nawowi wuxuu leeyahay culummadu waxay isku khilaafeen macnaha kafataahu faqiila waxaa layidhi kafataahu way kaafinayaanoo min al bay ka kaafinayaan aafaad balaayo fii leylatihi habeenkiisaas habeenkiisaas balaayo kasta iyagaa uga filan oo ka kaafina waqiila waxaa layidhi kafataahu way kaafinayaanoo min qiyaami leylatihi habeenkiisaas inuu qiyaamuleyl sameeyo ayay kaga filan yihiin oo ninkii labadaa aqriya hadduu seexdo ee soo kici waayo lacalla salaatuleyl labadaas ayadaa uga filan ajirkii uu ka heli lahaa ee lagama wado qof iskaga dayacay salaatuleylkii ma laga hadlayo iskaga tag ayagaa bedelku ah maaha macno haddii aad soo kici weyso laakiin tawaabtii iyo wixii laga heli lahaa ayagaa kaaga filan qultu wayajuusu waxaa bannaan an yuraada in loo jeedo al amraani labada arrinba eefana inay kaa kaafinayso salaatulleil ajirkiisna salaatulleilna inay kaa kaafinayso ayb marka sunadii waxaa weyaan marka in la akriya amana rasuulu ilaa yukalif allahu iyahu marka la seexanayo fi saxiixayni can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka wuxuu igu yiri idaa atayta madjacaka meesha aada jiifanaysa haddaad timaado fatawada wuduu'aka lisalaati weyse qaado weyse qaadkaagii salaada oo kale huma dajic jiifo calaa shiqika aymani dhinacaaga midig u seexo dhinacaaga midig u seexo waqul waxaa tiri allaahuma yaa allaahu allow aslamtu nafsii ileyka nafsadeyda adaan kuu dhiibay oo aan kuu hogaamiyey wafawadtu amrii arrinkaygana waxaan u bandhigay ilayka adiga xaggaaga danahayga o dhan adaan kuu bandhigay bani aadam uma bandhigano adoonku marka waxaa weyaan xaajaadkiisa iyo baahiyaalkiisa dhan inuu ilaahay u bandhigto waa cibaado ilaahayna addoonkiisau ku jeclaadaa sidaas laakiin baahidaado dhan markaad bani aadan u bandhigto waa kugu nacayaan bani aadamku oo soomaaliduna marka waa yiraahdaan baahi badan iyo bugto badan baa laysku nacaya qof mar walba buko oo qof un u fadhiyo waa la dhifsana qof mar walba baahan waxay sii ku dhahayana waa la dhifsana oo bani aadamku marka u jeedo kan kii waay uu leeya waa hoostu iska ka dhibsana haddii unanba kuu muujina laakiin adiga habeen iyo maalin baahidaada markaad rabbiga ku abuurtay u sheegato oo tafwiid ilallaahi aada samayso ilaahay ma ku nacayo bal waa ku jeclaanay maxaa yeele addoonnimadaadiyaa muujisay wixii laguu abuuraybaa ilaahay hortiisa ka muujisay waa kugu jeclaanaya marka dadkii hadda waxay u kala baxeen wax baahidooda iyo dhibkooda ahlu qubuur u muujiyo mowto baryayo iyo kuwa iyagu yacni aaminay haddaysan wax baryin inaysan noolaa karin oo dadkii magaalada iyo meelahaas u badnaayna wax yar hadday ku dhacaanba dhib aan jirin xataa ilaaha noo keenay leeyihin ku ilaahay uusan u keenin oo aanba kuba dhicinba ayay saasaa nagu dhacday intay yiraahdaan ku tuugsanayeen gaala kaga tuugsanaya iyo wax kaloo lamida ama wax kaloo bani aadam ah wafawadtu amrii arrinkaygii waan bandhigay ileyka adiga xaggaadan usoo bandhigay wa alja'tu dahrii dhabarkaygaan tiiriyey ileyka adiga xaggaagan usoo tiiriyey rahbatan maxaan saa u yeelayna cabsi wa ragbatan damac ileyka xaggaaga yani rahbatan cabsi ayb xaggaaga aan ka baqahay cadaabkaada wa raqbatan damac ilayka adiga xaggaaga aan soo damcaayo jannadaada i naxariistaadana aan damacsana rabo laa malja-a magangal walaa manjaa badbaado minka adiga xaggaaga laga badbaado ma ahaa nin ilaa ilayka xaggaaga in loosoo badbaado maahane towxiidul uluhiya iyo rubuubiya ku jira oo waxaa tiri meel lasoo magangalaa iyo meel la lagu badbaadaa adiga lagaaga badbaado waxa xaggaaga ka imaanayaa ma jiro ilaa ileyka adiga xaggaaga un inla soo aada maaha ninka marka waa tawxiid rububiya tuse maxaa yeele shay walbo xaggiis inuu ka imaado wa kamaalu qudratiina waa tuse qudra inuu leeyahay wixii isaga xaggiisa ka imaada cid celin kartaa inaysa jirin isaga unbaa kaa celin karta ayb aamantu bikitaabika ayaan rumeeyey kitaabkaagii alladii anzalta aada soo dejisay wa nabiyika baan rumeeyey nabigaagii alladii arsalta aada soo dirtay fa in midta haddaad dhimato midta cala alfidrati fidradii korkeediibaa ku dhimatay fidrada islaamka korkeedaa ku dhimatay adoo ku taagan wajcalhunna iyeel aakhira maa shaykan ugu dambeeyo taquulu aad dhahayso waxa ugu dambeeya oo aada tiraahdana ka dhig waayahay shayga ugu dambeeya oo tiraahdana ka dhig oo kana ugu dambeeya marka wax ka dambeeya jiif le sheeko ma jirta marka waxyaabo kale hada lafdu ixdaa riwaayaati lbuaariyi waay bukhaari riwaayaatkiisa alfaad riwaayaatkiisa mid kamida lafdigeedii waaye baaqii riwaayaatihi riwaayaatkiisa inta hartayna wa riwaayaati muslimin iyo muslim riwaayaatkiisa muqaaribatun weeyaan mid u dhow dhow lahaa iyada u dhow weliba bara bnu caazib intuu soo aqriyay nebiga ii dhegeysa ku yiri ayaa markuu maraayo waa nebiyika ladii arsalta ayuu wuxuu yidhi warasuulika aladii arsalta markaasuu yidhi maya waa nabiyika aladii arsalta dheh adkaarta marka sideeda in loo xifdiyo waraweynaa fi saxiixi lbukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal wakalanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii ayaa i wakiishay bixifdi zakaati ramadaana ramadaanka zakadiisa ilaalinteeda ayuu ii wakiishay oo ii xil saaray ramadaan sakadiisa zakaatu ramadaan maxaa waaya akaatulfidr akaatulfidriga in dadka laga aruurin karo oo qof imaamku xil saari karo oo ilaaliya markaa zakadaas meel laysu soo aruuriy waa la yeeli karaa fa ataanii aatin mid yimaada ayaa ii yimid fajacala wuxuu gudagalay yaxsuu min aacaami yaxsuu inuu hoobinayo min aacaami cuntadii xaggeeda inuu ka hoobsanayo oo degsanayo ninba iyimid markaasuu dacaamkii meesha lagu ururiyay cuntadii ayuu xadaya ayuu aruursanaya marka faraqiisa ayuu ku hoobinaya wadakara alxadiida xadiidkii xadiidkiibuu sheegay waqaala fii aakhirihi wuxuu ku yidhi idaa aweyta ilaa firaashika xadiidku marka waa dheeraayo wuxuu ahaa ninkii marka saddex jeer buu qabtay abu hureyra mar allaala markuu qabto wuxuu leeyahay nin ciyaal badanaan ahay miskiinaan ahay idaa waa daayay mar labaadkii sidoo kale haddana waa qabtay waa daayay mar saddexaadkii wuxuu yihi nebiga unbaa ku geynay kusii deynay markaasu wuxuu yihi isiidaa wax kuu sheegaa ku anfacayo markaasu wuxuu yihi sidaan waqaala fii aakhirihi waxauu ku yiri idaa aweyta ilaa firaashka gogashaada haddaad u dunmayso faqra aayat markaad gogashaada gelaysid faqra aqri aayat lkursiyi aayat lkursi lan yazaala macaka kaa zuuli maayo macaaga inuu yahay min allaahi alla xaggiisa tacaalaa xaafidun mid ku dhowra inuu yahay lan yasaala xaafidun mid ku ilaaliyaa ka tegi maaya macaka adiga la jirkaaga inuu yahay min allaahi tacaala ilaahay xaggiisana yani ka ahaaday lan yasaala ka tegi maayo macaka adiga la jirkaaga inuu yahay min allaahi xaal oo alla xaggiisa ka ahaaday xaafidun mid ku dhowro ilaahay xaggiisa lagaa ilaalinaa haddaa aayatulkursi akhrisid habeenkii ood ku seexato walaa yaqrabuka kuu soo dhowaan maayo ashaydaanu shaydaan xataa tusbixa intaad ka waaberiisatana shaydaan makuu soo dhowaana aayatulkursi la akhri adiga faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi sadaqaka run buu kuu sheegay abuu hureyrow wahuwa isaguse kaduubun waa mid been badan ahoo been badan daaka kaagaasi warkaas kuu sheegay shaydaanun shaydaan waaye ninkii marka muxuu noqdeen shaydaan noqden ninkii shaydaanu noqda abu hureyre uu qabanaya habeenadaas oo dhanba shaydaan dad iska soo dhigay noqda markaasuu markuu u sheegay ayatul kursi akri buu yii isii daayo waxbaan kuu sheegaa bedelaan ku seenaa iska keydaa markaasuu wuxuu yiri haddaad akriso ayatul kursiga habeenkii shaydaanna kuusoo dhowaan maayo ilaahay xaggiisana mid ku dhowra ayaa ka heleysaa abuu hureere sheekadiiba uu sheegay markaasuu nabiga sal ll slam laa tadri man kunta tukhaadibu mundu halaaati ayaam saddexdii maalmoodoo lasoo dhaafay qofkaa la hadlaysa ma taqaanaa buu yiri maya buu yiri shaydaanka waa yiri nabiga runuu kuu sheega laakiin aayatul kursi haddaa akrisid shaydaan makuusoo dhawaana waa sax sadaqaka waa kuu run sheegay oo run buu kuu sheegay abuu hureyro ninkaasi wahuwa kaduubun isaguna waa been badane waa mid been badan markaanay run uu kuu sheega daaka shaydaanun waaye meeshaas marka waxaa laga qaadanaya shayga saxda ama xaqa ah qofkii sheego laga fiirin maayo waxaa la fiirinaa waxay tahay shaygan xaq ma yahmisa ma aha shaydaana hadda wax sheegay been waay lama dhihin ile run waa sheegi been waay lama dhihi karen marka qof bidco ku jira iyo qof gaal ah iyo hadday wax xaqiiqo oo sax ah sharci ahaan ay kasoo fulaan waxa asaxsan yihiin ala dhahan inaga sharcigan ka qaadanay la oo miisaan sharci ayaan ku qaadanay waa badan tahay marka tan oo kale markii ninkii muslimka ahaa uu ku yiri yahuud haddaad tihiin idinku dad fiicana ahaa lahaydeen haddaad waxaan iska dhaafinay usayr bnullah aa leedihin markaasu wuxuu ku yiri wallaahi antum la antum lqowm wallaahi idinkaa dad fiican ah lowlaa anakum tunadiduun laakiin haddaad tandiidka iska dhaafina tandiid waa maxay taquuluuna waxaad dhahaysaan buu yiri maa shaa allahu washaaa muxamed hadii ilaahay doono iyo muxamed ninkii yahuudigaa dhahay taas baa iska dhaafi lahaydeen waa ficnaa lahaydeen idinka muslimiinta ah nabigaa loo sheegay markaasu wuxuu yiri waxbaa iga celinaya inaan idiin sheego xogshood iyo waxsaasa iga cudida ee waxa uu yidhi waxaad yeeshaan quluu maa shaa allahu waxdahu riwaayana maa shaa allahu uma shaaa fulaan dhaha ayuu yii ninkaas marka lama dhihin naga dhaaf war yuhuud ka yimid waay ma yeelayna ma la dhihin marku maadaama xaqiiqo saxa ah oo ahay saxa ah laga abaarayii shayga marka ficilka qowlka qaa-ilkiisa adiga ha fiirinayna sharciga ku miisaan weliga akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixii buu kusoo saaray faqaala waxa uu yihi waqaala cuhmaan bnu lheytam qaala xadahanaa cawfun can muxamed ibni siriina can abi hureyrata wahada mutasilun faina cuhmaana bna alheytam axadu shuyuukhi lbukhaariyi way aladiina rawaa canhu fii saxiixihi uu uga wariyey saxiixiisa dhexdiisa wa amaa qowlu abi cabdillaahi alxumeydiyi fi ljamci bayna saxiixayn warkiisa uu yiri ina albukhaariya bukhaari akhrajahu tacliiqan xadiidkan isagoo mucallaq ah buu soo saaray sanadka awalkiisa la gooyey fagayru maqbuulin mid la aqbalaya ma aha waa midaan la aqbalaynin buu fa ina almadhab asaxiixa almukhtaara madhabka saxiixee la doortay cinda alculamaai culimmada agtooda waladii calayhi lmuxaqiquuna muxaqiqiinta korkiisa kay yihiin ana qowla albukhaariyi bukhaari qowlkiisa uu yiraahdo wageyrihi iyo bukhaari keyrkiis wa qaala fulaanu maxmuulun calaa samaacihi baa lagu xambaarayaa minhu uu ka maqlay xaggiisa waitisaalihi baa lagu xambaarayaa idaa lam yakun mudalisan hadduunan ahayn wakaana qad laqiyahu ouna la kulmay wahada kana min dalika kaagaas wainama almucallaqu mucallaqu maa asqada albukhaariyu weyaan wuxuu bukhaari tuuray fiihi maaga dhexdiisa shaykhahu sheykhiisa ow akhara ama ka badan wuxuu tuura waaba an yaquula waaba inuu yidhaahdo fii mili hada alxadiidi xadiidkan oo kale wa qaala cawfun ow amase qaala maxamed bnu siriin ow amase qaala abuu hureyra inuu yidhaahdo taasaa mucallaq ahaan lahayd laakiin nin sheekhiisa ayuu qaala lii fulaan ugu yiri oo sheekhiisii ah mucallaq maaha markaas ayb ayb ciraaqi waatuu dhahay marka ma ladii cazaa lishaykihi biqaala fakadii cancanatin laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifi ibni xasmigii mukhaalifka ahay hawdheg raaric nin ka tago il horkiisa waa fakadii cancanatin qaala lii fulaan can fulaan isuu yiriyo kale cancanaduna maxay ahayd itisaal in lagu xambaaro haddii la waayo tadliis mucaasare ee liqaana la helo marka bukhaari ninkan cuhmaan ibnulhaytham waana la mucaasarooday mudalisna hadda maahayn bukhaari liqaana waa labadooda waa waa ka dhex dhacay oo way isla kulmeen waayahay waraweynaa fi sunani abi daawuuda can xafsata umi lmu'miniina radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa raqaa idaa araada haddii uu doono an yarquda inuu hurdo wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu saarayy taxta qadihi dhabankiisa hoostiisa ayuu dhigayy gacanta midig ayuu dhaankiisa hoostiisa dhigay uma yaquulu wuxuu dhahay allaahuma yaa allaahu allowqinii cadaabaka cadaabkaaga iga kori yowma tabcasi cibaadaka maalinta adoomadaada aad soo saaraysid alaaa maraatin saddex jeer ayb warawaahu tirmidiyu min riwaayati xudeyfata can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam waqaala xadiidun xasanun saxiixun warawaahu aydan min riwaayati albara bni caazib walam yadkur fiihi maama sheegin halaatha maraatin waraweynaa fi saxiixi muslimi wa sunani abi daawuuda watirmidiyi waannasaa'iyi wabni maaja can abi hureyrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa awaa ilaa firaashihi gooshiisa markuu galo allahuma raba asamaawaati waraba alardi allaahuma ya allaahu allow raba asamaawaati samaawaatka rabbigiiso waraba alardi dhulka rabigiiyo rabbigiisiiyow waraba alcarshi alcadiimi carshigii weynaa rabbigiisow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow waraba kulli shayin yaa raba kulli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabi xabadda allihii dhambalayeyo wanna waa laftimireedka allihii dhambale laftaas timirtii adagu dhambalaya markaas waxaa kasoo baxayo geed timireedka qudro ilaahay soomaha weyn xabadda dhulka lagu daadiyo waa dilaacinayaa markaasa waxaa kasoo baxayo geedki balki ayaa soo baxay balkii masagada ama balkii galeydaa soo baxayo munazila atawraati yaa munazila atawraati towraat allihii soo dejiyayo walinjiili walqur-aani soo dejiyayo acuudu bika ilaahu adaan ku magan galayaa min shari kullidii sharin ku kastoo sharu saaxiiba shartiisaan kaa magan anta adigu aakhidun aad tahay midkii haayo binaasiyatihi foodiisa wax ilaahay uunan foodooda haynin ma jiro ma jiraan wax walba ilaahay baa ku tasarufa maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha yani shay kasta maadaama adiga aad gacanta ku hayso ilaahu shartiisaan kaa magangalay shay kasta saasoo sharri anta alawalu baa tahay ilaahu midkii horeeyey ayaa tahay falaysa qablaka hortaada shay-un ma ahani wa anta alaakhiru baa tahay midka dambeynayo oo dambeeya falaysa bacdaka adiga gadaashaada shay-un ma ahaanayo <coughs> ahad kaa dambeeya ma jira dadka dhan waa baaba-ayan waa dhimanayan laakiin adiga waa noolaanaysa weligaana saas joogeysa <clears throat> wa anta adaahiru baata ilaahu midkii sareeyaa tahay falaysa fowqaka korkaaga shay-un ma ahanin wa anta alaakhiru baatawa anta albaatinu baa tahay midkii dhow falaysa duunaka adiga sokadaada dhow shay-un ma ahanin wax kaa dhow malaha iqdi ilaahu xukun cana anaga xaggayaga naga gud adeyna deynta naga gud wa aqninaa deeq deeqsi min alfaqri faqrina ilaahu naga deeq ilaahu faqrina naga deeq deynna ilaahu deyntana naga gud wafii riwaayati marka tanna waa la akrinaa marka sunooyinkay kamid tahay iyo adkaarta wafii riwaayati abi daawuuda iqdi cani deyna deynka ilaahu xaggayga ka gud wa aqninii min alfaqri faqrina ilaahu iga deeq bilafdi alifraad ayuu ku keenay riwaayada abu daawuud waraweynaa bilisnaadi saxiixi waxaanu ku warinay fii sunani abi daawuuda waannasaa-iyi can caliyin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh annahu kaana yaquulu wuxuu dhahay cinda madjacihi jiifkiisa agteeda allaahuma yaa allahu allow inii acuudu biwajhika wejigaagaan magangelayaa alkariimi wanaaga badnaa oo kalimaatika ayaan magangelayaa attaamati dhammayska tirnaa min shari maa shay shartiisaan kaa magangelayaa anta adiguba aakhidun ataa midkii haayo binaasiyatihi foodiisa haayo allaahuma yaa allahu allow anta adigu takshifu waad faydaa almaqrama qaanta qaanta iyo deynta ilaah adaad dadka ka fayda walmathama dembigii ayaad faydaa ood qofkii ka kor yeeshaan waay allaahuma yaa allaahu allow laa yuhzamu junduka ciidankaaga lama jebiyo walaa yukhlafu wacduka yabawhaagana lama guub yeelo walaa yanfacu daljaddi dheefta ka u saaxiibkaana ma anfacu minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiis subxaanaka wabixamdika ilaahu waa ku nasahayaa wabixamdika anoo ammaantaada ku dhehan waraweynaa fi saxiixi muslimin wasunani abi daawuuda wtirmidiyi can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa marka uu dunmaayo uu galayo qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi allah ammaan leh aladii adcamanaa na quudiyey wasaqaanaana waraabiye wakafaanaana kaafiye wa aawaanaana dumay waay kafaana marka waxay tahay sharta naga ilaaliyay wax wax dhibaayo dhan naga kaafiyey amase na kaafiyeyoo danaha aan leenahay iyo baahiyaalkeennaba kaafiyey <coughs> tacmiim bacda taksiis waay ibnu callaan saasuu leeyahay futuuxaadka fakan badanaa miman axad badanaa laa kaafiya lahu ku kaafiya aanu usugnaanin walaa mu mid dumaana aan usugnaanin marka guri iyo meelaan seexno oo aad waxa dhibaatado dhan noogaga kaafisa haddaanna siisay alxamdulilah waa ilaahu adaan kuu mahadinaynaa <clears throat> waraweynaa bilisnaadi alxasani waxaanu ku warinay fii sunani abi daawuuda can abi lashar wayuqaalu abu zuhayrna waa leyra alanmaariyi radia allaahu canhu ana <clears throat> rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii kaana wuxuu ahaa idaa aqada haddii uu qaata madjacahu jiifkiisa min alleyli habeenkii uu qaata qaala wuxuu dhahay bismi illaahi magaca alla qabidiisa ayaan wadactu jambii dhinacayga dhulka ku dhigay allaahuma qfir lii dembii ilaahu dembigayga dhaaf wa aksi shaydaanii shaydaankaygana ilaahu hooji wa fukka ilaahu fur rihaanii ayb nafsadeeda fur lianna maxaa yeele nafsadaada rahanay agtaada ku tahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina wajcalnii ilaahu iga dhig fi nadiyi alclaa ayb dadka korena ilaahu iga dhig ayb annadiyu bifatxi nnuuni wakasri daali watashdiidi ilyaai waay warawaynaa can ilimaami abi sulaymaana xamadi bni maxamed bni muxamed bni ibraahim bni lkhaaab alkhaaabiyi raximah llahu fi tafsiiri hada alxadiid qaala waxau yihi annadiyu alqowmu qolada almujtamicuuna urursan fii majlisin hal meel ku urursan jamaacada sare marka ilaahu iga dhig wamiluhu annaadiy ayaa lamida wajamcuhu andiyatun qaala yuriidu waxa u ujeedaa binnadiyi alaclaa almala alaclaa jamaacada koreynta badan min almalaa-ikati malaa-igti ah waayahay nacam waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ayu lfariiqayni khayru maqaaman wa nadiyan warawaynaa fi sunan abi daawuuda watirmidiyi can nawfalin alashjaciyi radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam iqra aqri qul yaa ayuha alkaafiruun uma nam seexo calaa khaatimatihaa dhammaystirkeeda ku seexo fa inahaa iyadu baraa-atun weeyaan ka beri noqosho mina shirki laga beri noqdo suuraddan haddaad macnaheeda dhuuxdo waxaa ku jira shirki oo laga beri noqdo lakum diinukum waliya diin gaaloy waxaa caabudaysaan aniga ma rabo mana caabudayo waa idinkuna allaha aan caabudayo uma soo jeedin maxaa marka see kala cad marka lakum diinukum waliya diin dariiqiina jooga xun oo anigana aan ka beri ahay anna dariiqaygan jooga wax nayskugu keen darsan maleh nacam innaga iyo idinka wax nayskugu keen darsanaanaya malahan saasay marka albara-atu min ashirki ay ku sheegaysaa dadka qaarna qaladayba ka fahmeen waxay u qaateen in laga wado gaaladuna diintiina ku jira waa ku fiicantihiin annagana teelaan ku fiicanna saasay u qaateen qalad dadka qaarna waxay ku maah ani adi aan kala joogna miyo markaasuu wuxuu leeya ciisa bidiin muusa bidiin macnahooda ciisana diinu ku joogaa muusena diin saas aan kala joogn ciise muuse marka ma kala joogeen ayaga ma kala joogin ambiye ilaahay xaggiis ka wada yimaadeen hal wax wadaanay ahayn mana iskhilaafsanayn ciise iyo muuse diinuhum waaxid <clears throat> diinkooda halwa iyo nebi maxamed iyo ambiyadoo dhanba ina haadihi ummatukum ummatan waaxida ayb waana ana rabbukum facbuduun isku dacway ahaayeen marka waa fakar gaabniwa iyo faham xumo ayb waana xunayna ka timid waxaas maaha maahna ma aha markaa qulaalkaafiruun markaas seexanaysa aqri baraa min ashirki waa shirkiga baad kaga beri noqonaysaa wafii musnadi abi yacla lmawsili abuu yacla lmawsili musnadkiisa waxaa ku sugan can ibni cabaasin radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaala alaa adullukum miyaanan ku tusaynin calaa kalimatin kalimad tunjiikum idinka korinaysa min alishraaki billaahi alla oo loo shariig yaala casa wajalla taqra-uuna waxaa qul yaa ayuha alkaafiruun cinda manaamikum hurdadiina agteeda qul yaa ayuha alkaafiruun ayaad hurdadiina agteeda a akrinaysaan ayb xaafidku nataa'ij afkaarka wuxuu ku yiri akhrajahu abu yaclaa can jabaarata wa jabaarata matruukun uma qaala lakin yashhadu lilmatni xadiidu nowfal aladii qablahu ayaa u marqaati kacay walacala alxadiida fii musnad abi cala lkabiir kusugan yaha la arkaa intaasuu ku yidhi nataaijka nataaij afkaarka waraweynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy can cirbaad bni saariyata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yaqra-u inuu aqrinaya almusabixaati sabaxayaalka qabla an yarquda intuunan seexanin sabaxayaalku akrisanay sabaxyaalku marka waa xadiid iyo suurat lxashri iyo suuratu saf iyo suuratu ljumca iyo suuratu taraabun qaala tirmidiyu xadiidun xasanu waraweynaa bilisnaadi saxiixi fii sunani abi daawuuda waraweynaa can caaishata dhe radia allaahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa laa yanaamu inuunan seexanaynin xataa yaqra'a bani israa'iil intuu ka aqriyo suuratu bani israaiil suuradee wa suuratu lisraa wzumar iyo suuratu zumar qaala tirmidiyu xadiidun xasanun waraweynaa bilisnaadi saxiixi fii sunani abi daawuuda can ibni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu caleyh waali wasalama kaana yaquulu wuxuu dhahay ida akhada madjacahu jiifkiisa haddii uu qaato alxamdu lilaahi aladii kafaanii wa aawaanii ilaahay allaa mahadle allihii ikaafiyey oo i dumay wa adcamanii iquudiyey wasaqaanii i waraabiyey waladii mana calaya allihii i galladaystay korkeyga gallada ku leh fa afdala idheeraad siiyey markaa oo igu badiyey nicmada waladii acdaanii allihii siiyey fa ajzala ii weyneeyey waxa uu isiiyey oon igu yaraynin wax kasta alla uu kusiiy waxuu ku weyn caafimaadka keliya wax u dhigma maa jiro alxamdu lilaahi calaa kulli xaalin allah mahadsan xaalad kastaa korkeeda allaahuma yaa allaahu allow raba kulli shayin shay kastaa rabbigiisa wa malikahu shay kastaa boqorkiisa wa wailayhi kulli shayin wa ilaaha kulli shayin shay kastaa macbuudkiisa xaqa ah acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min annaari baan kaa magangelayaa waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala waxauu yihi man qaala qofkii yidhaahda xiina ya-wii markuu u dunmaayo ilaa firaashihi gogashiisa astaqfiru allaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh halaada maraatin afara allahu tacaala lahu ilaahay waa u dembi dhaafa dhaafayaa dunuubahu dunuubtiisa u dhaafaa wain kaanad haba ahaata mila zabadi lbaxri badda xunbadeeda wain kaanad haba ahaata cadada nujuumi mila cadadi nujuumi xidigaha tiradoodao kale wain kaanad haba ahaato cadada ramli caalijin caalij meesha la yirahdo bacaadka badan inta uu tiro la egyahay baa la ekaata dunuubtiisa <clears throat> waa meel shaam ku taallo bacaadkeedu aada u badan yahay shixir iyo xadaramuudna waa la yiri aqwaal kalena waa layidhi calaa kulli xaal waa meel marka un aada u bacaad badan wain kaanad haba ahaato cadada ayaami dunyaa adduunyada maalmaheeda tira intay ka qabtaba hala ekaato dunuubta ayb waraweynaa fi sunani abi daawuuda wagayrihi biisnaadin saxiixin can rajulin min aslama min asxaabi اnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ah qaala waxa uu yiri kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiyo cinda rasuuli illahi sal l cl slam rasuulka agtiisa fajaaa rajulu nin baa yimid min asxaabihi nabiga asxaabtiisa ka kamida faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ludiqtu leylata cawadaan waa la iqaniinay falam anam ma aanan seexanin xataa asbaxtu intaan kasoo waabariistay qaala wuxuu yidhi maada maxaa ku qaniinayo maxaa kugu dhacay buu ilaahay qaala waxauu yihi caqrabun yani dibqallooc ayaa la daqatnii iqaniintay ee u qarsan qaala waxa uu yidhi amaa inaka adiga low qulta haddaad dhihilayd xiina amsayta markaad galabaysatay casirkii laga bilaabo ilaa ay qoraxda ka dhacda haddaad dhihilayd acuudu bikalimaati illaahi taamaati ilaahay kalimaadkiisii baan magangelayaa dhammayska tirnaa min shari maa shay shirtiisaan ka magangelayaa khalaqa uu abuuray lam taduraka kuma dhibteenba inshaa allahu tacaala waxaan ku dhex jirnaa adkaaru maxaa keenay waxa keenay waxay idaa amsayta idaa amsayta haddaad galabaysato goormay ka bilaabataan duhurka wax ka dambeeya ilaa iyo habeenkii waa iska masa galab marka saasay usoo gelay meeshaan waraweynaahu ayضa fi sunani abi daawuuda wagayrihi min riwaayati abi hurayrata radia allahu canhu waqad taqadama riwaayatunaa lahu waxaa soo hormartay riwaayadeenna lahu isaga aan ugu werinay can saxiixi muslimin aan uga werinay xaggiisa fii baabi maa yuqaalu cinda asabaaxi walmasaa ayuu noogu soo hormar ku leeyahy warawaynaa fii kitaabi bni sunniyi waxaanu ku warinay can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama awsaa rajulan nin ayuu dardaarmay idaa akhada madjacahu jiifkiisa hadduu qaadanayo an yaqra-a inuu aqriya suurata alxashri wa qaala waxau yihi in mita haddaad dhimato mita shahiidan adoo shahiida baad dhimatay ou qaala min ahli ljannati adoo ahlu janna a ah baad dhimanaysaa markaan waayahay ayb meeshaan marka xaafidku nataa-ij ulafkaarka wuxuu ku yihi xadiidun gariibun wasanaduhu daciifun min ajli yaziid ay yaziidkuna waa yaziid ibnu abaan araawi can anas in kaga werinayo dacfi buu ku sheegay marka warawaynaahu fii saxiixi muslimin can abi hur can ibni cumara radia allaahu canhuma annahu amara rajulan nin buu amray idaa akhada madjacahu haddii uu qaato jiifkiisa an yaquula allaahuma anta khalaqta nafsii ilaahu nafsadeeda adaa abuuray wa anta tatawafaaha adaa oofsanaayo laka maatu habaad leedahay geerideeda adaa iskaleh waxyahaa nolosheeda adaa iskale in axyeytahaa haddii aada noolaysa faxfadhaa ilaahu xafid in amatahaa haddii aad dishayna faqfir lahaa ilaahu u dembi dhaaf allaahuma yaa allaahu allow asaluka alcaafiyata baan ku weydiisanayaa caafiya qaala bnu cumar samictuhu min rasuulilahi sal l slam nabigaan ka maqlay buu yiri waraweynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi wageyrihimaa bilasaniidi asaxiixati xadiida abi hureyrata aladii qadamnaahu fii baabi maa yaquulu cinda asabaaxi walmasaa'i fii qisati abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu oo wuxuu yidhi allaahuma faatira asamaawaati waalardi ciri iyo dhul allihii abuurayow oo abuurkooda bilaabayow caalima algeybi washahaadati raba kulli shayin shay kasta rabbigiisa wa maliikahu shay kasta boqorkiisa ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin adiga maahane acuudu bika min shari nafsii nafsadeyda sharteedaan kaa magangelayaa wa shari shaydaani shaydaan shartiisaan kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa maxaa kaloo la dabdiyay meeshaan wa shirkihi iyo wa sharakihi shaydaanka dabinadiisa qul haa dheh idaa asbaxta haddaad soo waabarisanaysid waidaa amsayta haddaad galabaysanaysid waida dajacta iyo haddaad jiifsanaysid badheh warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi waxaanu ku warinay wabni sunniyi can shadaad bni awsin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam maa min muslimin muslim ma jiro maa min muslimin muslim ma jiro ya ilaa firaashihi firaashkiisa usdun maayo fayaqra uu akhrinaayo suuratan suurad min kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa ka mida xiina ya markuu qaadanayo madjacahu jiifkiisa ilaa wakala allaahu casa wajalla alla wuxuu u xil saaraa bihi isaga malakan malag laa yadacu shay-an wax ka tegi maayo shaygaasoo yaqrabuhu usoo dhowaado yudiihi dhibaayo shaygaasoo yu-diihi dhibaayo xataa yahubba xataa yahuba intuu kasoo kaco mataa haba goortuu soo kaco xataa yahubba intuu kasoo kaco mataa haba goortuu soo kacayo isnaaduhu daciifun buu yiri macnaa haba intabaha waqaama wa rawaynaa fii kitaabi bni sunniyi can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalama qaala ina rajula qofka idaa awaa ilaa firaashihi haddii uu galo firaashkiisii ibtadarahu malakun malag ayaa usoo degdegay iyo washaydaanun shaydaan faqaala almalaku malagu wuxuu yidhaahdaa allaahuma khtim bikhayrin ilaahu khayr ugu dhammay faqaala shaydaanu shaydaanku wuxuu dhahayaa ikhtim bisharin ilaahu shar ugu khatim fain dakara allaha tacaala allah haddou xuso uma naama uu hurdo baatal malaku malagii waa baryayaa yakla-uhu isagoo xaal uu yahay mid ilaalinayo haddii uu dikri ku seexdo malagii marka waa u fariisanayaa ilaalo ayuu ka qabanaa marka marka waxaa isku dagaalaya malagii iyo iyo shaydaankii marka malagu saasuu dhahaya shaydaankuna saas yacni malagu wuxuu dhahaya ilaahu khayr ugu qatim shaydaankana shar ugu qatim suu dadkaygu u noqdo marka marka la seexana in ilaahay la xuso afkaarta la akhristo si xifdigaas iyo ricaayadaas aan u helno wrawaynaa fiihi can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma can rasuuli illahi sal l slam anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ida dajaca linowmi hurdadii ida dajaca haddii uu jiifsado linowmi hurdadii oo u seexdo oo hurdo darteed oo u seexanaya allaahuma bismika rabbii rabbiga magacaaga kaalmaysashadiisa wadactu jambii dhinacaygaan dhigay faafirlii denbii dembigayga ilaahu i dhaaf waraweynaa fiihi can abi umaamata radia allaahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu calayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man awaa ilaa firaashihi firaashkiisa qofkii galo daahiran isagoo daahira riwaayadan marka waxay keentay isagoo daahira weyse qabo wadakara allaha casa wajala ilaahayna xusa xataa yudrikahu nucaasu intii ay gam-id iyo hurdo ay ka haleesho ilaa u ka seexdo lam yanqalib saacatan saacad ma gadoomo min alleyli habeenkii kamida yasalu allaha casa wajala ilaahay uu weydiisanaya fiihaa dhexdeeda khayran khayr oo min khayri dunyaa waalaakhirati khayrkaasoo khayrka adduunya iyo kan aakhira ah ilaa acdaahu iyaahu waa siinayaa alle marka dhahaaro in lagu seexdo iyo weyso faa-iidadaas ay leedahay warawaynaa fiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa awaa ilaa firaashihi qaala wuxuu dhahay allaahuma yaa allaahu allow amticnii ilaahu iigu raaxay bisamcii maqalkayga wabasarii aragayga wajcalhumaa ilaahu yeel waxaad igaga yeeshaa alwaarisa minii mid i dhaxlo xaggayga ka dhaxlo wansurnii ilaahu ii gargaar calaa caduwi cadowgayga wa arinii ilaahu itus minhu isaga xaggiisa fa ari aargudsigayga ilaahu iga tus cadowgaygoon ka aargudta ilaahu iga tus maxaa yeele cadowgaagii oo aa ka aargudatid waxaa weeyaan marka waa nicmo allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magan min halabati deyni deynta qalabadeeda inay iga qaalib noqoto iga adkaato min aljuuci baahi fainahu bisa fainahu baahidu bisa ama fainahu shanigu wuxuu yahay bisa waxaa baas lahaa adajiicu mid lala jiifsado almaqsuusu bidambi huwa waay ah, baahidii waa faqriga qaala alculamaau macnaa ijcalhum alwaarisa minii ay abqihimaa ilaahu i baaqiye saxiixayn iyagoo fayow saliimayni nabadgashan ilaa aan amuuta intaan ka dhinto waqiila waxaa leeyihi almuraadu baqaa'uhumaa weeyaan joogooda wa quwatuhumaa iyo xoogooda inay joogaan xoog yeeshaan cinda alkibari weynaanta agteeda wa dacfi alacdaai xubnaha dacfigooda agteeda wa baaqi alxawaasi iyo xawaasta kale markay dacfi ow galo ilaahow dhegihii iyo araggii iyo baaqiyeel waa iyaga ay ijcalhumaa ilaahu yeel waarihay quwati baqaa ilaahu ka yeel waarithay quwati baqaa'i alacdaai xubnihii soo haray ee daciifka noqday quwadoodii mid laba dhaxlaan ilaahu igaga dhig indhaha iyo dhagaha ayb wlbaaqiyeyni bacdahumaa waqiila almuraadu bisamci baa layiri maqalkii wacyu maayo wacyu maa shay wacyigiisa waa yusmacu la maqlaa walcamalu bihi iyo ku camalfalkiisa wacyu maa shay weeleyntiisa waa maqalka waxa laga wado yusmacu waxa la maqlaa in la weeleeyo walcamalu bihi laguna iyo ku camalfal lagu camalfalo wabilbasari aragiina alictibaaru bimaa yuraa waxa la arkay in lagu cibro qaato waruwiya wajcalhu lwaaria minii faradalhaa buu celiyey ila limtaaci buu u celiyey fawaxadahu markaasuu mufrad ka dhigay imtaaci buu u celiyay wajcalhu ou dhahay marka tii hore humaa waxaa loo celinaya indhihii dhegihii waraweynaa fiihi waxaanu ku warinay ayb kitaabka ibnu sunni dhexdiisa can caaishata radi allahu canha aydan qaalad waxay tiri maa kaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku ma uunan ahayn mundu saxibtuhu intaan la saaxiibay yanaamu inuu seexanayo xataa faaraqa dunyaa intuu adduunyada faaruqay xataa yatacawada intuu ka magan galo alleh min aljubni fulaynimo walkasale wahsi wasa'aamati noog walbuqli buqli wasuu'i lkibari weynaan xumaanteeda aad u waayeelo wasuu'i lmandari arag xumi fil ahli walmaali maalkii iyo ehelkii oo arag xumi in laga arko maalkaagii iyo ehelkaagii oo aa xumaan ka aragto wax xun lagaa tuso wacadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa oo min ashayaani shayaan iyo washirkigii waayahay warawaynaa fiihi can caaishata warawaynaa fiihi can caaishata radia allaahu canha aydan annahaa kaanad waxay ahayd idaa araadad hadday doonto annowma hurdo taquulu waxay dhehaysaa allaahuma ya allaahu allow innii as'aluka ru'yaa saalixatan ru'yo wanaagsan ayaan ku su-aalanayaa saadiqatan run sheegto hayra kaadibatin mid been sheegaysa aan ahayn naaficatan wax anfacda hayra daaratin tu wax dhibaysa aan ahayn wa kaanad waxay ahayd idaa qaalat hada kan haddii ay dhahdo qad carafuu waxay garanayeen annahaa kayru mutakalimatin bishayin shay inaynan ku hadlaynin mid wax ku hadlaysa inaynan ahayn xataa tusbixa intay ka waabariisato aw tastayqida ama ay kasoo toosto min alleyli habeenkii mar hadday ducadan akhriso dadku waxay ogaayeen wax dambe inaysan ku hadlaynin bishidhahaysoayb ayb xaafidku nataa'ij lafkaarka wuxuu ku yiri huwa mawquufu saxiixulisnaadi oo mawquuf oo saxiixulisnaad ah warawa alimaamu alxaafidu abuu bakri bnu abi daawuuda biisnaadihi can caliyin radia allaahu canhu qaal maa kuntu maa kuntu uraa axadan yacqilu maa kuntu ma aanan ahayn uraa in laimala gelinayo axadan qof yacqilu wax garanayo yanaamu inuu seexanayo qabla an yaqraa intuu akriyo ka hor qabla an yaqraa intuu uu akriyo ka hor alaayaati athalaatha saddexda aayadooda alawaakira min suurati lbaqara u danbeeya lilahi maa fi samaawaati buu ku dar isnaaduhu saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wa muslim ayb kana marka waxa waaye abubakr ibn abi daawuud baa soo saaray fi shariicati lmaqaari cilo iyo ikhtilaaf baa sanadkana ku jira darajatu sixadana marka waa ka dejinaysaa ciladaas ikhtilaafkaas baa ka dejinaya buu yiri ibnu xajar waayahay marka wuxuu leeyahay qof maba filay maba malaynayo leeyahay qofi inuu seexanayo isagoon akrinin saddexdan aayadood warawaa aydan wuxuu wariyey can caliyin maa uraa axadan yacqilu axad garanaya ma la mala gelinayo qof qofkaasoo yacqilu garanayo dakhala fi lislaami kaasoo islaamka soo galay yanaamu inuu seexanayo xataa yaqra aayat alkursiyi intuu aayatulkursiga ka aqriyo wacan ibraahiima annaqaciyi qaala kaanuu waxay ahaayeen yucallimuunahum inay baraayeen idaa awow ilaa furuushihim gogashooda marka ay galaan dadku ilmaha an yaqra-uu inay aqriyaan almucawidateyni qul acuudu birfalqi qul acuudu birabinnaas wa fii riwaayatin kaanuu waxay ahayn asxaabtu ama dadkii aan soo gaaray buu leeyay ibraahiim yastaxibuuna inay jeclaysanayeen an yaqra-uu inay aqriyaan haa-ulaa'i suwara suuradahani fii kulli leylatin habeen kasta halaata maraatin qul huwa allahu axad iyo wlmucawidatayn isnaaduhu saxiixun weyaan calaa shardi muslimin ayb labada sanadba marka waa saxiix ayb calaa shardi muslimin inuu ku gaabsado ayaabla buu yiri marka waclam ogow ana alaxaadiida iyo walaathaara axaadiidta iyo aahaarta fii hada lbaabi baabkan dhexdiisa ku sugan wafii maa dakarnaa wixii aan sheegnana kifaayatun baa ku sugan liman qof hhy waclam ogow ana alaxaadiida axaadiidta iyo walaahaara aathaarta fii hada albaabi baabkan dhexdiisa ah kahiiratun weeyaan mid fara badan wafii maa dakarnaa wixii aan sheegnayna kifaayatun intii aan sheegnayna kifaaye ayaa ku sugan yay ugu sugan tahayna liman qofkii wufiqa la waafajiyo lilcamali bihi intan inuu ku camal falo wainamaa xadafnaa waanu goynay maa zaada caleyhi wax intaan ka badan khowfan cabsi aan ka cabsanayna min almalali noog yaan uga cabsanaynaa noogaasna calaa daalibihi midka dalbaayo wallaahu aclamu huma alwlaa sidaa haboon an yaatiya alinsaanu insaanku inuu la yimaado bijamiici lmadkuuri inta la sheegay oo dhan fii hada albaabi baabkan lagu sheegay fain lam yatamakan haddaynan u suurtoobaynin iqtasara wuxuu ku gaabsanaya calaa maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodayo min ahamihi buu kaga gaabsanaya inta ugu muhiimsan ayb wbilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbih